نستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال bilow waxaynu ku jirnay baab luqata baalida mabaaxisu hada albaab qodobada wax ka sheega u baahan qaar ka mida baynu ka soo xusnay oo ugu horeeya maa xaqiiqatuha tilmaanta waa maxay baashane dood iyo noolba waynu soo tilmaanay iyo qaybaha ay leedahay xaqiiqadeeda ama waxa ay tahay waxaa lagu sii dari karaa shay kastoo ammaano ah aan la garanayn ciddii lahayd masala waxaa dhici kartaa dadka waa si wax kala raacraaceen oo beryihii wax kala lumeen baa laga yaabaa qofku in loo dhiibay alaabo alaaba ammaano loogu dhiibay wadiica ah bay ahayd marka hore ammaanadii wuu garan waaye cid leh cid leh wuu garan waaye taakudu xukma luqata waxay qaadanaysaa waa adiga xukunkeedii doobi buu ahaa dhar baa loo dhiibay dukaan buu ahaa ammaanaa loo dhiibay bakhaar buu ahaa wax laga iibsadayoo alaab buu markii uu xisaabta xidhayay ku arkay aanu isagu lahayn oo cid kale leeday waxlaba ma garanayaba waa baabka wadeecaday gelay tuug buu ka reebay wax sita ma garanayo tuugiinu dee kaba reeb ehm, ciddii lahaydna ma garanayo baabkii wadiicaday qaadanaysa diyaaradihii wixii ay sideen bakagii ah, waxyaabahan ah, kaargoogii baa meel lagu rafeeyey waa la garan waaya intaasoo kullu dalik haddaan shayga la garanayn ciddii lahayd ammaanana uu yahay waxa uu gelayaa baabka wadiicada wadiicaduu gelaya hadii la idhaahdo axkaamteedii buu qaadanaya in la yaboohiyo hadduu qofkii yaboohdaa ku waayana in uu ama hayo shaygii ama uu iska isticmaalo hadhow qofkii lahaa markuu soo baxo uu u magdhabo madaaxifka baabkani uu lahaa xaqiiqadeeda xaqiiqata luqata ama tilmaanteeda intaasaynu kasii gabagayn lahayn waxaa xukunkaa qaadan karoo kale daynta qofkii dayn lagu yeeshay wuxuu garan leeyahay qofkii ku lahaa ama wuuba waayda ehelkiisii dhaxlayaasha hana wuu waayey nin hebel la odhan jiray reer hebelabaa daynigu lahaa talow xaggaan ugu hagaajiyaa maba hayaba isagiina ma hayo meeshu tegeyna ma garanayo reerkiisiina ma garanayo dhaxlayaashii ma garanayo waa wadiica ah. waxaa la heloo kale ka dhiganta marka inuu u sadaqeeyo iyo inuu hadhowta niyoodo in waktiga uu soo baxo inuu bixiyo can anasi radia allahu canhu qaala mara nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu soo maray bitamratin fi ariiq xaba timiro wadada taalla faqaala markaa nebigu waxau uhi lowlaa anii akhaaf haddaanan ka cabsanaynin an takuuna min asadaqati inay sekada ka mid tahay la akaltuhaa waan cuni lahaa muttafaqun calayh xaba timirahoo waddada taaluu nebi maxamed soo maray calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xabadaa timira haddaanan ka baqanay inay sekada raashinkii sekada ka mid tahay anaaba cuni lahaa way dayacan tahaye oo waa maal baai ahoo iska lubaye waan meelayn lahaa laakiin waxaan ka cadsanaya inay sekada tahay sekaduna iga xaaraan bay xadiidkaasi wuxuu tusinayaa inaanay wixii yaryar iyabooh u baahnayn ee fiqiga halka lagala soo baxaye sida looga faa'idaysanayo ereyga nebigunbaa laga faa'idaystay baadi iyo arrinkeed kamuu hadan isagu laakiin waan qaadan lahaa waan cuni lahaa manuu sheegin wax yabooha wixii yaryare noocaasee maalka lumay ee iska baayica ahi inaanu waxyaabooha u baahnayn ee la iska intifaacsan karo ama wixii laga maarmay waxaynu ka faa'idaysanaynaa kibir la-aanta nebiga inaanu ka khashaafayn waxaa dhulka ku dhacay xataa waa waxyaabaha nafta lagu kibir jabiyey ka midka wixii dhulka iyo meelaha ku daatay inuu qofku iska xaado oo iska cuno <laughs> labaasha naftu waa nacas xulo sankii taagaysaa inaad kibirkibisaan loo bahan yahi waxyaabaha qabaa'ilkiinu ay diidaan ama caadadii iyo dhaqankiinu aanay ogolayn dhaqankeennu inaad ogolaysiiso nafta marka neefkii oo shiilan halkaa lasoo dhigo oo mindhiqirkii iyo uuskii iyo waxaleecadka mindhiqirkii iyo wadnihii iyo calooshii iyo ninjihii iyo waxaasi ku jiraan iyadoo ogolaysi kuwa reeruhu diidaan inaad cunsiiso laakiin intood sararta ka gasho ha odhanin kuwa xaggaa iga dunyada reerka iyagu ma cuneen waxa weeye dhaqankii jaahiliga ah. marka nafku wax walay diidan tahay oo xalaala ah. inaad ogolaysiiso wey sekadu nebiga iyo aalkiisa ka xaaraantay ka fahamta nebi maxamed inuu xalaal miirasho badnaa inagana sidaa laynaga doonayo ka fahamta oo uu leeyahay xalaal iyo xaaraan miduu yahay baanan garanayn marka waan iskaga tegay waaya dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk wixii ku shaki geliya iska daayo waxaan shaki lahayn isticmaal laakiin waxaa laga xalaal miirtaa wixii shaki ku jiro haddii wixii aan shakiba ku jirin aad tidhaahdo waan ka xalaal miiranaya waswaas baa la ydhaha waswaaskana sharcigeenu ma ogola alwaswas waswaasku waxa weeye waxaan shakiba ku jirin oo tidhaahdo aad diido can zayd bn khalid aljuhani radia allahu canhu qaal jaءa rajulu ilى اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam nin baa nebiga u yimid fasa'alahu can luqaط baadibuu weydiiyu ka waraysa faqaala nebigu waxau hi icrif waxaad si wanaagsan u aqoonsataa cifaasaha weelkay ku jirto marada ay ku jirto ama shandada ay ku jirto wa wikaa'aha iyo hilaygeeda waxaa afka kaga xidhan cifaasaha weelkay ku jirto wa wikaaha iyo hilayga xadhiga ku xidhan uma carifha sana sanad yaboohi lacagtaa fain jaaa صaaxibuha qofkii lahaa hadduu yimaado sanadkaa dhexdiisa sii dee wailaa haddii aad qofkii weydo fa sha'nuka bihaa arinkeedu waa iyada <coughs> fahanuka arinkaagu bihaa waa iyada arinkaaga waad ku meelayn kartaa dee ku baarkin gareeyo si qaado fashanuka arinkaagu bihaa fiiha waa iyada dee iska qaado wey hadaad kii lahaa wey qaala wuxu uhi fadaalat lhanam taa hore waxay ahayd moodkiie bal fadaalat lhanam baadidii adhiga iga waran maxaan ka yeelaa qaala wuxuu hi hiya laka aw liakhiika aw lid hiya laka ama adaa qaadan aw liakhiika ama walaalkaabaad u haynood usoo xafidi aw lididi ama bahalkaaba cuni saddexda iyamaad odhan lahay <laughs> ilan caqligaagaa laga shaqaysiinayaa bahalkuuna laga daayo wey dee labada kale ayaa sax qaala wuxuu hi fadaalat ibil baadidii geela maxaan ka yeelaa qaala wuxuu ihi maa laka walahaa maxaa idinkala galay maa laka walahaa maxaa adiga iyo iyada idinkala khuseeya maxaad ka doonaysaa dee macahaa waxa ay wadataa oo weheliya siqaa'uha sibraarkeedii biyaha wa xidaa'uha kabaheedii iyo qanjaafulaheeda taridu lmaa biyahay iska raadsan wa ta'kulu shajara geedkay iska daaqi xataa yalqaaha jeeroo uu la kulmo rabbuha qofkii iska lahaa xadiidkaasi wuxuu kala tilmaamay moodkii iyo noolkii moodkii wuxuu sheegay shayga aada qaaday astaamihiisa inaad qaybayso lacagtii haddii ay ku jirto masalan kiish kiishkaad baran hadday ku jirto weel kale oo kasii adag weelkaa wixii qidaaga ama kofarka u ah hadday maxfado ku jirto baashan dayaro shado yar ee la geliyo alaab nooca ay tahay afka waxa kaga xidhan waa nooca ah. marka taa garato lacag wixii aftaamo gaara u wada ah oo dhan ee qofku sheegan karo sanad baad iyamoohinaysa kadibna qofkii lahaa hadduu iman waayo hadduu imaado waad tin hadduu iman waayna iska qaado beriguu soo baxo uun haddii la helaba ayuunbaa tiiri haddii laba waayana way ku xalaalo arigiibaa yimi neefka arigaa soo kaxee walaalkaa u xaqi walaalkaagii muslimka ah muslimka waa wada walaalay isagana yaboo haddii la waayo qofkii lahaa isagana iska yeelo laakiin bahalka ha uga tegin wey nebigu calayhi salaatu wasalaam aafaaq annaas dadka maskaxdoodu ballaadinaya caqliyadday ku fikirayaan inay weynaataabuu u muujinaya dadku inay isku wada dan yihiin iyo walaala yihiin ayuu ninkan baraya saddexdaa kala doono waayo baadidii geelaa timi su-aasha waxa uu su aal kale ku soo celiyey maa laka walaha ayu shayin laka walaha ee maxaa kaa khuseeya iyada waxay wadataa siqaageedi siqaagu waa sibraarka biyaha lagu shubo kalka geelu sida laogyahay uu ka dheer yahay kalka ariga soo sooma halkuu kani kaga cabaya toddoba ama shan cish dee kani shan iyo toban cishuu qabay dhowr kalunbaabuu u baahan yahay inuu cabo xidaaguna kabaha buurkaabaa la idhaahdaa ama kabaha la ydhaha xidaage dee kabaheedii cagteedii ballaadnayd ee masaafada dheer ay ku soconaysa inay daalaynin kabaheediina way iska gashanta arrinkeedu u gaashaaman yahay biyahay iska meeshay doontay biyaha kaga arooraysaa daaqay cunaysaa ilaa rabbuha rabbigeenu macnaha saaxibuha qofkii lahaa ilaa uu helayo marka baabidii geela waa la iska dayn buu muujinayaa xadiidkani waxyaabaha markaa aynu hore usoo sheegnay buu ka mid ahaa wixii bahalka iskaga difaacaya xoog ama orod inaan isaga la qaadaynin qofkii lahaa loo daynayo intuu helayo baa loo dayn doonaa inta yaray waayo sidaas sidaa marka xadiidkani uu muujiyey waxa laga fahmayaa bay leeyihin culimadu kolka kol hadday bahalkii iska celinayso kol haddaanay dayacmaynin oo biyo iyo baadba ay helayso in la iska daynayo sirtan xadiidku uu sheegay iyo xikmaddan haddii la waayo waa la kaxayn karaabay qaarkood qabaa oo maalan haddaanay bahalkii bahalka meesha joogaan bahal geel iska celin karayo aanu ahayn haddii aanay biyo helaynin iyo beetoona oo ay dayacmayso waa la kaxayn karaabay qabaan waayo nebi ku sababeeyey labada madhabba way jiraan waa la kaxayn karaa iyo lama kaxayn karo waaya sidaas sidaa markaa xadiidkani uu tilmaamay labadaa nooc mid la qaadaya iyo mid aan la qaadayn inay baadidii isugu jirto baadidii marka hore lilxifd inaad ilaaliso amaad u qaado oo adiga yaboohinaya marka dambena litamalluq inaad iska yeelato ayay noqon doonta laakiin marka horeba haddaad u qaato iska yeelo xaaraan baad ku dhacday marka dambena ma yeelan karay marka u horeeya xifdi iyo yaboohin waa inaad u qaato ee iska qaado kolka uhoreeyaba haddaad u qaado xalaalku noqon mayso haddaba haddii qofkii lahaa uu sanadkaa iman waayo si utomaatiga ah ama qahriga toos buu isaga yeelanaya qofka milkigiisa ay u gelayso mulaaxado kale waxa had iyo jeer sanadkan la yamuhinaya waa shay miisaankiisa leh kontonka kune qofku i iyo shanta boqole dollar dee isku wakti ma noqonayaan xagga yabooha waa kuwa fuqahada qaarkood yidhaahda shay walba waxaa la yaboohinayaa inta lagaga samri karo qofka caadigahay intuu kaga samri karo ayaa la yaboohinayaa waaya geeli isaga xaalkiisii saasuu noqday fardihii baa la mida shimbirihii duulaya ee duulnimaadka iskaga celinayay bahalka inahaas weyn waxaa kaloo laga fahmayaa icrif cifaasaha waa wika ahaa shayga markaad si wanaagsan u aqoonsato in haddii qofkii lahaa qofkii marka uu sheegto uu bixin kari waayo ama tilmaamaheedii sheegi kari waayo waxbaba wixii loogu malayn lahaa inuu leeyahay inaan la siinaynin ee qofku waa marka uu soo dhodhoweeyo tilmaamaha walow yuu wada sheegin dee wixii muhiima sida galkaa koray ku jirta iyo hilaygaa ku xidhan iyo suusadii iyo badhamadii iyo waxa gudaha xataa hadduu sheegi kari waayo waxaa kore uu sheeg sheego waa la siinayaa waayo dadka qaarkood baa waxa gudaha iyo lacagtu intay tahay iyo noocyaday kala tahay iyo aan aadba ugu sii fiirsanin culamaa waxay qabaan qofkani markuu baadida hayo ee uu yaboohinayo weli se aanu yeelanin inuu yahay qof mutabarric ah oo samafalo ah ilaahayna wuxuu uhi maa cala almuxsiniina min sabiil dadka samafalayaasha ah waddo ay ku gashiyoodaan oo loo maraa ma jirto sidaa daraaddeed isagoo ilaalinaya isagoon dayicin isagoo weli waktigii yaboohda ay ku jirto haddii laga xado ama ay gubato ama tuu ka qaato waxba laguma leh lianna yadahu yadu amaana gacantiisu waa gacan amaano waa mulaaxado muhiima waayo can zayd bni khaalid aljuhani radia allahu canhu qaala qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayhi wasalam nabigu wuxuu ihi man aawaa qofka soo xaraysta daallatan baadi fahuwa daalun qudhiisa baadiya maa lam yucarifha haddaanu yaboohinin rawaahu muslim man aawaa qofka soo xaraysta daallatan baadi fahuwa daallun qudhiisaa baadiya ah. maa lam yucarifhaa haddaanu yaboohinin xadiidkani waxa uu tilmaamayaa qofku haddii shaygan uu u qaatay neefkan markuu kaxaysanaya daallada waataynu soo marnay daallada maxaynu ku sheegnay xoolaha nool marka neefkan xoolaha uu soo kaxaysanayo haddii uu usoo kaxaystay isagoo isle iska qaado iska dhaqo cidiba kaama baahna ooanu waxba yaboohinaynin dee xaaraan buu ku dhacay so inagaa wataynu hore usoo sheegnay xaaraan buu ku dhacay si kale haddii loo eego waxaan sharcigu u oggolayn sida geeli oo kale oo xaaladii aan la kaxaynaynin ku jira hadduu kaxeeyo isna waa dambaabay wey laakiin guud ahaanba baadida markuu qofku qaadayo laba shardi baynu soo xidhnay inuu naftiisana aamin ka yahay oo kalsooni uu ku qabo iyo inuu yaboohinayo marka xadiidkan shardi wuxuu ka dhigay yaboohu inaad yaboohinayso wy waaya laa yajuusu iltiqaad dawaali libli geeli buu ku fasiray isagu inkastoo tacriif tacriifkaa dambe uu diidaya qofkani wuu hallaysan yahay marka la yidhi dee waa caasi weyn qofka caasiga ahayna sidiisaba wuu hallaysan yahay atacriif mulaq lam yuqayad bisana sanad baa u badan waktiga la yaboohinayo waayo intaasu inoo shardigaasu inoo faa'iideeyey xadiidkaa iminka aynu marayno meelaha laga yaboohinayana waa meeshii laga helay shaygan ama meelaha waxyaabahaad is leedahay waa loo heli karayaa idaacadaa jiro jaraaid baa jiro t v baa jiro oo boor baad ka taagi kartaa meeshii yara ood leedahay shaygaasaan helay ciddii u baahanay telefoonka ha iga soo garaacdo waka sida ugu fiican aad is leedahay waa lagu heli karaa intaba wa can cayaab ibnu ximaar radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi man wajada qofka hela dad yahow luqadatan baari falyushhid markhaati haka dhigo ha geliyo daway cadl laba nin oo caadiliina markhaati ha u sameeyo walyaxfad ha xifdiyo oo ha ogaado cifaasaha weelkay ku jirto wa wikaa'aha iyo xadhigga ku xidhan uma laa yaktub yuu dadka ka qabsanin walaa yuqayid yaanu qarinin oonu libdhin fain jaaa rabbuhaa ay saaxibuhaa qofkii lahaa hadduu yimaado fa huwa axaqu bihaa isagaa ku xaq lehe ha la siiyo yaan loo diidin ilaa haddii qofkii lahaa la waayo fa huwa waxan uu helay maalullaahi waa xoolihii ilaahayoo yu'tiihi rabbi wuxuu siinayaa man yashaau ciduu doono isagu siiyaha iska qaato waa maal ilaahay cidi kama laha ee isagu ag yaalla ha qaato rawaahu axmed wاlarbaca ila tirmidi waصaxahu ibnu khusayma wabnu ljaruud wabnu xibaan wاlxadiidu صaxiix xadiidka natiijadiisu waa saxiix weeye xadiidkana shuruudidu sii kordhiyey ko markaad shaygii qaado markhaati u samee shardiga labaad dadka ha ka qarin macnaha qarsanin marka lagu weydiiyo adigoo ka ilaalinaya yaboohda iyo inaan la ogaanin waxa saddexaada uu sheegay shaynu horeba usoo fahamnay oo ah qofki lahaa haddii la waa inaad qaadan karto daruuri maaha inaad sadaqaysato haddaad sadaqaysato od kii lahaa u sadaqaysto waa xalaal miirasha laakiin waad qaadan karta waaya marka laba arimood weeyo qofku alamaanatu fii xifdiha inaad ilaalin karayso naftaada ka ilaalin karayso waktigaan loo xalaalayn waalquwatu calaa tacriifiha iyo inaad yaboohin karayso xasaradda iyo hawsha iyo su-aalaha ka imanaya yaboohda waa inaad kari karto ila markaad tidaa shay baan helay qofkiilih dahab baan helay qofkiilihi telefoonka igala soo xidhiidho waa inaad isu diyaarisaa muddo inaad ka jawaabto telefoonno iyo muxuu ahaa iyo anuu mid iga lumay iyo kanuu ahaa iyo kaasoo dhan maaha raalle ahow si wanaagsan dadka waa inaad ugu jawaabi kartaa ila soo xidhiidhayo inaad dadka dagaasho tila abayna wareeriyeen laba isqabanaya maahae kol haddii aad hawshaa galayso u diyaar diyaargarow ama waxaan ha qaadin marka u horeeyaba samafalaa tahay samafalkaa inaad dhammaystirta isku diyaari waxaa halkan kaloo xadiidkani sheegay in markhaati loo samaynayo waa waajib iyo waa sunne labadaba waa la yidhi in markhaati loo sameeyaa jumhuurulculamaa siday u badan yihiin waxa weeye in markhaati loo sameeya inaanay waajib ahayn ee sunno tahay adilo kaloo saarisaa jirta waayo waxaa laga taxadirayaa dee bahashu wayna suran tahay u naftu way kaa siiban kartaa iyadoo ammaanooyinkaasi ku ag yaallaan iyo baadiyahaasi dadkiina halkan adduunkaa waa lagu ibtileeye jacaylkiisa caruurtaadii markaad dhimato waxay odhan karaan baadiba muuha in annagaa lahay markhaatiyaashii ha ka dhiciyaano ha idhaahdan waraxaasi waxaasi baadibu ha dhaxalkaa ku darina faaidada say leeyihin si aanu maalkani u lumin weelkiisa ha garta horaynu u soo marnay ha qarinin marka lagu leeyahay macnaha baadi inaanad haynin weeyi maaragtay inaad baadi hayso sheeg laakiin daha wada sheegin asraartiisoo dhan si ay dee dadkii lahaa u kala baxaan oo qofkii lahaa loo garto wada sheeg wixii xaaladihiisoo dhan ma aha ee waxa weeyaan war baadi ma haysaa ha waan hayaa asraarteeda markaa waa qarin kartaa wixii u gaara waaya waxaynu xadiidka ka fahamnay wujuubu raddiha calaa saaxibiha qofkii lahaa hadduu yimaado in la siinayo dacwad ku oogi mayse markhaatiyaalna weydiin mayse laakiin kol haddii shuruudihii uu ka soo baxo waad siin naarina maysid markhaatiyaalna weydiin mayse nebigu wuxuu yidhi un fa huwa axaqu biha fain jaaa saaxibuha fahuwa axaqu biha qofkaad ku qanacda inuu kii lahaa yahay markuu yimaado markhaatiyaalna ha weydiinin hana ku dhaarinin labadaa midna sharci maaha adigaa mufti ka ah kol haddii aad macluumaadkii weydiiso baadida oo uu macluumaadkii si wanaagsan u wada sheego iska sii waitafaqa ala'imatu alarbaca afarta madhab waxay isla waafaqeen calaa annaha laa tudfacu ilayhi ila idaa wasafa alcifaasa walwikaa لأنha أmاnة في yad الملتqط falaa يجuز lah dفعha إilا إilى man يثbت أnahu صaaxibuha waa amaanaha iyo qofkani waxa uu dhiibi karaa uun qofka malaadixeeda sheega astaamaheeda sheega wikaa weelkay ku jirto xadhigay ku xidhan tahay inaha u sarreeya muhiimka ah qofka sheegun baa karaa haddii qofkaasi aad ku qanacdood siiso oo qof kale uu yimaado oo isaguna waxyaabihii sheegto oo lagu qabsado dee kii unbaad soo qabanoo labadoodunbuu qaadigu dacwadu furi labadooda ayuunbuu dacwadu furi doonaa hadhowta iyagoo ha isqabsadeen labadoodunbaad isku reebaysa wacan cabdiraxmaan bni cuثmaan ataymiy radia allahu canh ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nahaa nebi maxamed wuxuu diiday can luqaati alxaaj can luqaati alxaaj xaajiga baadidiisa rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey can luqaati alxaaj xaajiga baadida ka lunta in la qaado wuu diiday xadiidkus waxa uu noo caddeeyey in baadida xujaajta bagaashkooda ka luma xamaamyada ha kaga tageen masjidulxaraamka ha kaga tageen shawaaricda iyo saaxaadka ha kaga tageen inaan waxba la qaadayn marka sidan la leeyahay kuma gooni aha keliya xaramka eg waxaa jira baadida xaramkana iyadu gaar bay u sheegan tahay baadida oo tii ahayd walaa taxilu saaqitatuha ilaa limunshid baadida xaramka waxa qaadi kara un qofka yaboohinaya bu ahaa xadiidkaas baadida xaramku gaar bay u sheegan baadida xaajiguna gaar bay u sheegan labada waa la iska daynaya taxaramkana waa iska day taxaajigana waa iska day baadida xaramka waxa qaadi kara qofka la diyaara ee aan isagu qaadinayn xafiday xifdi unbuu qaadi karaa iyo yabo baadidan xaajigana halkeedaba udaa waxa halkaa ku jirta kolka xaajiga waxa ka lumi kara baadi iyadoo aanay kaga lumin meelo xaramka ah meel xaramka ka baxsan bay kaga lumi kartaa caraf kale carab way ka baxsantay xaramka xuduudda xaramka marka baadideedu la qaadi maayo maadaama xujaajta baadidoodii ay halkaasaa lagu beynaya xikmaddaa xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka tegay ee u dhabogalay baa garanaya had iyo jeer kolka uu qofku waxwaayo dhulkuna sidaa u saxmad badan yahay haddii shay walba halkii uu kaaga lumay lagu daayo laga qaadin markiiba intaad soo noqotunbaad qaadanaysa haddii kale ummadda sidaa isu dhex miriiqinaysa ee isu dhex soconaysa ka u horeeya uu qaado agtaada hadduu taagan ya heli maysi agtaada hadduu taagan yahay ma helayso yabo jaanis looma hayo hawl baa lagu jiraa halka ugu rooneed ku heli kartaa waa halkeedii loo daayay saa darteed baa qaarkood markii ay soo qaadeen aanu ku war ku celi armaxamaalkay kishadaasi sudhnay midnan baa tiishan soo qaaday lacagtii sharcigiiyo waxay kaga jiraan markaasuu soo miskiinkana soomaalidana had iyo jeer tabaruc iyo dadaal iyo waxbaa lagu sannado isagoo yaboohinaya ad marba halkeedii ku celi markuu halkeedii kula noqdo kioo gebgeble buu ugu tegaya kii lahaa oo indhaha taagtaagaya orordaya meesha ayuu ugu tegaya marka halkii kolka loogu daayo markiiba u soo noqonaya u ka qaadanaya waa sir weyn baa ku jirta waaya dadka qaarkood baa yidhaahda luqadat lxaram uun baa la diidaye dee haddii carafa iyo meelaha waa la qaadi karaa carafa xaramkaa ka baxsanaasan laakiin baadidan xaajiga inaan la qaadayn xadiidkan gaarka ah ayaa sheegaya baadi xaaji inay tahay iyo in kale maxaynu ka garanayna dee waxaa laga garanayaa mawsimkii xajka waktigii xajka haddii lagu jiro baadida la helo dee xaaji ama haba ka dambaysade eh astaamuu leeyahay xaajigu dharkiisu waa gaar tiishadihiisu waa gaar shandadihiisu waa gooni ila waa nin safar ku jiro faydfaydanay oo si uun isu giisinaya u xidhxidhanay alaabta xaajigu astaamay leedahay marka ama waktigeedii baa la jooga ama astaamibay leedahay qisma almafquudaat waxaa la idhahda u furaya sacuudigu imika alaabaha la waayo goob lagu soo hagaajiyaa jira oo qof waloo soo helayba waxa uu keenayaa qayb xaramka agteeda sekad ah oo markaa muraayada ah askarina ilaalinayso ayaa la gelinayaa shaygaas saa loo wada sunayaa loo saxaya sa laanka daaqadahaas oo kale marka kolku lacagta meel sharciga iyo iqaamadaha iyo bidaaqadaha meel bagaashka kale qaaliga ah meel kolku qofku saa u eegu muddo halkaa taagnaado ayuu dabeedna wixiisi halkaa ka arkayaa markaasi u dacwoonaya usheeganaya leeya wakaa sheegay qisma almafquulaat ayaad keeni kartaa haddii wixii qofkii uu qaadaba waaya wacan ilmiqdaad ibnu macdi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa u yihi alaa war baraaruga oo waa xarfu tambiih ayaa la idhaahdaa sida marka telefoonka aad ku hadlayso halow ad odhanaysa alow anaa aloodoodii un weeye alaadanina aloodii xaggan ayuunba alaadan in xagga af carabid ay horta markaad alowol leedahay waxaad soo jeedinaysaa alow qofkiibaad soo jeedinaysa macnaa si hadalkaad sheegaysaa aanu cidlo kaaga dhicin xiinamaa yantabih wa yuqbil ilayk tadkur lahu lkhabar markuu qofku si wanaagsan kuu soo qaabilo caqliyadii caqligiisii kuu soo jeedsado ayaad warkiiyo toosa oon waxba ka kala tegin u sheegaysa alaa macnahaasay xarfu tambiih waa sidaa waa erey la isku baraarujiyo hadalka ka hor si hadalka muhiimka ah aanu qofka u dhaafo laa yaxilu xalaal maaha dad yahow duu naabin wax micine oo min asibaac bahalaha ah bahalka duurjoogta wixii micilihi xayawaanka wixii micilihi in la cunaa xalaal maaha wala alximaaru lahliy dameerka dadka la jooga dameeraha la rarta ee dadka caalamku rartaan ee aan ka kadebadda ahayn kaasina xalaal ma aha walaluqada ah, baadiduna xalaal ma aha min maali mucaahad qofka mucaahadka la ydhaahde gaalka ah baadidiisu xalaal ma aha ilaa an yastakniya canha inuu isagu ka maarmo mooyaane rawahu abu daawuud xadiidkani waa saalixun hariib macnihiisu marka uu leeyahay hariib dee hariibku wuu yeeshaa daciif iyo xasan iyo saxiixba kharaabada kama laasimaysa in xadiidku daciifa leannahu xadiidka bukhaari u horreeya inama alacmaalu binniya isna waa hariib maca dalik saxiix baa lagu bilaabay marka saalix yidhi ah, mustalax abi daawud inta badan uu lahaa buu ahaa darajatu lxasan meelaha wey xadiid iska fiican waaya waxa uu nabigu yihi wa saddex arrimood mid ina xalaal maaha saddex mawduuc oo kala duwan ayuu xadiidku isu keenay oo waa jaamic xagga waxyaabaha la cune ugaadha mar hadduu shaygaasi mici leeyahay oo bahal micilahoo muftarisa uu yahay ugaarsanaya xalaal maaha wixii micileh waxaa laga soo reebaya hal bahal waaxid bahal baa laga soo reebaya <laughs> muxuu yahay kaas waraabaha khatar cadiim hilib badan baa ku seegay soomaalida <laughs> war waraabaha iska qabsado iska muqmadaysta xooluhu ha idin marxeene bahalkuna ha idinka yaraado <laughs> waay ma waraabaan cuni karaynaabay ka odhan ilaahay baa naleh daliilka iyo diinta unbaa qadaasada leh dhaqanku qadaasad ma leh manaa dhaqanku maaha kala tixgelinay diinta ayaa tixgelinay waaya wixii kale micee isaga lama cunayo mar hadduu mici leeyahay kaasoo daliilku ka soo reebee dabuc dabuca bahalka la idhaahdo waa dhidarka iyo weeraha iyo amaha iyo golo waraabaha waxaa isku fuqa yuuban ee isku faamiliga ah wey ee qaarka horena u weyn qaarka dambena u gaaban ilaa callugyara la dha sooma qaarka dambena wuu gaaban yahay qaarka horena wuu weyn callugyara la dha marka dhidarka iyo amaha iyo bahalkan dhidarka iyo waraabaha iyo iyo <clears throat> waa isku noocun wey isku nooc bay noqonayaan laakiin dacawada iyo way ka duwayen iyagu ama fuqaha iskaga mid ahan lakin haddana waa ka duwanaya wixii kale markaa isagu micile xagga shimbirahana wixii mihlab leh cidi leh kanna wixii micile ayaan xalaalahayn alximaaru alhm walximaaru alwaxsh dameer dibadeedku waa xalaal laakiin dameeraheenan kale ee dhulka jooga maalintii khaybar baa la xaraantinimeeyey nikaaxu lmutca guurka meher shardiga la idhaahdo ee waktiga ku xadidan iyo dameeraha dadka la jooga waktigaasaa la xaraantinimeeyey sababta loo xaraantinimeeye sharcigaa og hadda iyadoo faraskiiba u xalaaliya oo faraskii isagu xalaal u noqday ayaa dameerkiina u xaraamiya sababtu ma aha sida soomaalidu yidhahdaan ilka saruu leeyahy arrintu ilkaha ma aha laakiin waa daliilka un baabkeenna waxaa ka khuseeyo sheekhu halkan u keenay alluqaa min maalin mucaahad min maali mucaahadin gaalkii mucaahadka ahaa baadidiisa lama xalaashanayo waxay la mid tahay baadidii qofka muslimka ah yaboohdeedii bay u baahanta ee waxani waa baadi gaal lagu quustamaya mucaahadku waxa weeye ka aynu ballanta leenahay xabad joojinta dadka muslimiintii waa dad diin iyo iimaan iyo ballan iyo wax xidhay leeyihi marka qofkii haddii ballan lala dhigtay in la isdabadgeliyo oo cahdi inoo qoran yahay intaa muddadaa aynu cahdiga leenahay naftiisa iyo maalkiisaba waa la badbaadinayaa maalkiisana baadidiisaa ku jirta wuxuu nebigu u baraarujinaya calayhi salaatu wasalaam arrintan dee waxaaba laga yaabaa qofkan muddo ka hor in xiraaba xarbi inaga dhexeeyey dagaal inaga dhexeeyey intaynaan xabad joojinta samaysanin waktigaa dagaalku inaga dhexeeyey xoorihiisu qaniimad bay hayaano xalaal bay haayeen wixii xoog laga qaaday iyo wixii baadiya laga helay iyo wixii laga xado intuba qaniimad bay ahaayeen laakiin cahdigaasaa bedelay cahdigaasaa u seefgareeyo u ilaaliyey nafiyo maalba hadduu dimi yahay oo kii isagu sharcigeenna lagu xukumayey cashuurta ina siinayey ee ina dhex joogay ee muwaadinka labaad u ahaa dadka muslimiinta ah ee la difaacayay uu yahayna kaba sii daranba naftiisa iyo maalkiisa waa loo nabadgelinaya walaluqabatu min maali mucaahad maalka mucaahadka baadidiisu lama taabanaya ha loo yabwahiyo ilaa an yastagniya canha waa shardi u yaalla muslimiintaba qofka muslimkaa ah in hadduu ka maarmo wixiisa waad iska qaadan karta waaya waa min maali ka maali lmuslim fi lxurma xagga xaaraanta qofka maalka muslimkumay la midta waa axkaam cadaalad ku salaysan oo islaamku uu leeyahy oo ummadaha kufrigu laga yaabo inaanay yeelanin in badanoo ka midi waxa isweydiinle maxaa lagu garanaya waa sidii oo kale baadidani inay tahay baadidii maxay mucaahad ama astaamo gaaray leedahay oo nimankaa astaamahoodii bay leedahay ama xaafadoodii baa laga helay ama waddaday mucaahidiintu mari jireen baa laga helay dee waa wax tilmaamaya alaabtoodii inay tahay un waa in uu jiro wey wuxuu sii akidayaa inuu intan dambe odhanaysa inuu isagu ka kaaftoomo mooyaane waxay sii akidaysaa baabka xadiidkii uu sheekhu ku bilaabay ee timirta ka warramaya xabadda timirtuu nebigu helay ee tilmaamaysay maxay inaanu wixii yaryari u baahnayn yaboo ama wixii ay kuu muuqato in ciddii lahayd ay ka kaafsoonto waa qaacido caama walow qaaliba ha ahaadee haddii qofkani ay kuu muuqato inuu ka kaafsoomo waxan oo uu iska tuuro ama uu kuu sheego inuunan u baahnayn shandadiibaa igu cuslaato intaa maba kari karayada meeshaa iga dhig buul ee waa iska labisan agaagale ila waa kan kuu sheegay inuu ka maarmay waxba tafaasiil kale uma baahna waaya kitaab اlacima baabka xayawaanka wixii la cuni kara iyo wixii aan la cunayn ayuu inoogu iman doonaa insha allahu xayawaanka wixii la cunayo wixi aan la cunayn ka micida le xaggiisa waay baab lfaraa'id baabkii dhaxalka ayaa halkana sheekh isagana uu kaga warramaya waxaynu halkaa hore kusoo aragnay cibaadaadkii iyo nidaamkii mucaamalaadka nidaamka mucaamalaadka waxyaabaha sii raaca waxaa ka mid a waxyaabaha yidhahdaan alaxwaal shaksiya xaaladaha shaksiga iyo qoyska oo bulshada dhexdeeda oo dhaxalka iyo uu kamid yahay nidaamka qoyska iyo madaaxif tobaneeye ah ayaynu kusoo ururin karnaa inkastoo sheeku intan uu ka hadlaya waa in kooban in kooban buu ka warrami doonaa weliba wuxuu u badinayaa inaha aayadaha qur-aanka ahi aanay sheegin ayuu u badinayaa sheekhu inuu wax ka sheego dadka dhaxal kale ee qur-aanku aanu sheegin ayuu culayska yaro saaraya inuu daliilkooda keeno lihaada albaab mabaaxif mabaaxif buu leeyahay baabkani mabaaxifkiisa waxaa ka mida ah tacriifkiisa atacriif waxaa ka mida ah xukunka barashadiisa aayaadkiisa iyo axaadiistiisa shuruudiisa arkaantiisa asbaabtiisa mawaanicdiisa dadka dhaxlayaashahay qaybaha ay leeyihiin martabada iyo darajada uu ku leeyahay xuquuqda iyo lawaaxiqiisa baababka dabageli karaa ilaa toban mabxad weeye guud ahaan marka laga hadlayo tobankaa mabxas baa laga hadlaa ama tobankaa qaybood tacriifkiisa xagga luqada waa goynuun alfarqu huwa alqaطع xaggana waxa weeyaan shay la qadaray nasiiban mafruuda waa qayb la qadaray baa ilaahay marka warramay aayadda suurat nisa qayb ilaahay uu qadaray wey nabiguna calayhi salaatu wasalaam markii uu ka warramayay wuxuu lahaa tacalam alfaraaid faraaidka kitaabka la yidhaahdo barta oo macnaha qof waliba qadarka ilahay uu siyuu ka qaadanayo ka uu dhexlayo hantidiisa waxaa loo qadaray barta xagga sharci ahaan tilmaantiisu waxa weeye alcilmu biqismati almawaariis bayna mustaxiqiha iyadoo qofku uu barto cilmiga sharciga ah ee ka warramaya dhaxalka halka loo qaybiyo cilmigaasoo aada barato ayaa faraaid lagu tilmaamay waxa u daliila qur-aanka aayaadka aynu ku arki doono kitaab kariimkaas koob iyo toban iyo labayo toban ama si kale haddaynu udhigno aayadaha ku soo arooray baabka qaarkoodna waxay ugu soo arooreen si guud ahaaneed qaarkoodna waxay ugu soo arooreen si gaar ahaaneed oo tafaasiil bay sheegayaan qaarna si mujmaloo guud ahaaneed bay usheegaya suuratlanfaal aayadda udambaysa iyo suuratu eh, axzaab aayadda ku jirta walulaxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaab illah si guud bay usheegeen iyo aayaadka dhowrka ah ee ka waramaya waalidka iyo sida maarata dhaxalkoodu noqonayo qeybta hore faraia suuratu nisa laakiin aayadda koob iyo tobnaad iyo labiyo tobnaad iyo u dambaysa suuratu nisa saddexda aayadood baa si dhigdhigan oo tafaasiila uga warramaya aayadda koob iyo toban iyo labayo toban ee suuratu nisa iyo aayadda u dambaysa axaadiistiisa sheekha in badan oo kamida sheegi doona baabkan isagaa barashadiisa in la barto waxa ay waa waajib ummadda meel wada joogtaba cid baabkan si wanaagsan u taqaana in la helaa waa waajib waxa uu ka mid yahay culumta aakhiru zamaanka meesha ka baxaysa la waayayo cid waa kow baabkan marka uu qofku baranayo barashadiisuna waa mar haddaynu nidhi in dad gaara hun la helo bulshadaa laga dhex helo waa wujuub kifaaya waa wujuub kifaaya oo dadka qaarkood hadday bartaan intii kale wuu ka dhacaya laakiin cidda isu diyaarinaysa garsoor iyo inay ummad kala xukunto iyada fardulcayn buu ku yahay ila waa wixii uu ku shaqaynaye lahu mutaallabaat baabkan barashadiisu waxa uu leeyahay waxyaabo ay tahay daruuri inuu qofku barto waxaa ka mid a xisaabta inuu qofku xisaabta yaqaano xisaabta qaybaha ku xidhan dhaxalka ee u fududayn karta inuu wax ka garanayo aad bay muhiim u tahay iyo xisaabaad khaas u abaa ah jira dhaxalka uun oo min xayu sharci kolka la eego xisaabaad u gaara dhaxalka oo aan xisaabtan caadiga ah ee afartan xisaabood iyo kuwan ka dambeeya iskuullada lagu barto aan ahayn ayaa jira marka mutadalabaadkiisa waxaa kamid a ah, inuu qofku xisaabta garanaya mutadalabaadkiisa waxaa kamid a ah, tafsiirka iyo xadiidka wixii ku tacaluqa aayaadka dhaxalka inuu garanayo wuxuu leeyahay dhaxalku shuruud markaynu soo koobno saddexa taxaququ xayaati lwaari bacda mowti lmawruuf qofkan wax dhaxlaya geeridiisu waa inay xaqiiqo tahay kanuu dhaxlaya dabadii wa taxaququ mowti lmawruuf qofkan la dhaxlayo isagana geeridiisu waa inay dhab tahay macnaheeda waxa weeye qofkan horta la dhaxlayaa inuu dhinto waa in la ogi haddii laga shakisay oo laleeyahy waar miyuu tolow noolya qofku waa kii doonidii raacay doonidaasaa iminka iska badana muddo warkiisii walaala ma meelahan dhexe afrikadu sii maraya ma yurub buu tegey ma badduu ku maqan yahay talow talow talow hadday tahay maya mafquud baa laydhaha ilaa maxkamadi xukunto inuu dhintay mafquudka lama dhaxlayo wixiise jeeroo go-aan maxkamadeed la helo oo maxkamaduna dee waxay cuskanaysa iyada utaalla laakiin qofka dhimasho waa in lagu hubaa taasi waa mid shardiga labaad aynu soo sheegnayna waxa weeye qofka wax dhexlaya waa in la hubaa inuu ka geeri dambeeye ka u dhaxlayo laakiin haddii labaduba mar ay wada dhinteen oo la garan laayahay ka geeri horeeyey isdhexli maayaan ah, wacuddahum kaanahum ajaanibu waa ka saaxibu raxbiya waxa uu leeya waxaad ka qaadaa kolkaa dad kale ajaanibaba inay yihiin oon isku qolaba ahayn gaari un baan la qalibnay qofkii iyo usradiisiiba mar qura lamaba la kala garanayna si u kala horreeyeen malabku si uga kala qaado isma dhexlayaan shardiga saddexaad waxay ka dhigaan alcilmu min jihati alirf qofku dhinaca wax ku dhexlaya waa inuu garanayo ma tolbaa ma xiditinimaa ma waxa weeyaan casabo ma ahlulfarad dhinaca uu wax ku dhexlayo oo uu gartaa waxay ku xidhantay qadarkuu qaadanayo ma nus buu qaadanaya mise sudus buu qaadanaya mise baaqi buu sugayaa waxa ka horaysa dhinacuu ka soo gelayo inuu garto haddii kale albaabku iska xidhaya waa shuruurihii arkaantu waa saddex waari waa mawruuf wa tarik mid wax dhexlaya iyo mid la dhexlayo iyo maalkii la dhexlayay saddexda haddii la waayo maxaa la isugu iman dee haddaan maalba la haynin la dhaxlo maxaa la isugu iman rukni dhan baa maqane waaya sababaha dhaxalku waa saddex ama aan idhaahna afar asbaabu miraati lwara halaaa kullu yufiidu rabbahu lwiraasa wahiya walaaءu wanikaaxu wanasr maa bacdahuna lilmawaarifi sabab saaxibu raxbiya saddexdaasaa la isku dhaxlaya walaa horaynu usoo marnay baacii baynu kusoo marnay qofku inuu qofkan xoreeyey kii la xoreeyey baa dhintay dhaxalkiisuu yeelanaya wax kaloo dhaxla marka waayo iyo nasab labadan qof ehel weeyo aqtirsimaa ka dhaxaysa iyo guur way isqabeen dee labadan qolo labadan qof waa nin iyo xaaskiisa abtis xiriirka ka dhexeeya waa maxay maxaynu odhan karnaa dee waa musaahara waa adu guur wey waxaa lagu daraa alislaam kutubaha mudawalaadka qofka haddii la waayo wax kale oo dhaxla baanka islaamkaa dhaxlayo lacagta lagu shubaya mawaanicul ers waxyaabaha diida dhaxalka ee qofka haddii ay ku yimaadaan ka hor joogsan kara kii xigtadiisa inuu dhaxlo saddex baa lagu tilmaamaa inta laisla waafaqsan yahay wayamnacu ashaksa min almiraas waaxidat min cilal halaa riqun waqatlun waاkhtilaafu diini fafham falaysa shakuka alyaqiin wayamnacu shaksa min almiraas waaxidat min cilal halaa riqun anaa qofkan waa addoon kii wax dhexli laaba addoona aabbihii ma dhexlaya inankiisa iyo waqatlun dil baa yimid qofku kii uu dhexli lahaaba uu dilayba inankiisii buu dilay aabihii buu dilay walaalkii buu dilay islaamku albaabka uu xidhay qisat albaqara waa dib ka xusuusanaysa qisadii reer banu israa'iil qur-aanku suurat lbaqara ay ka warramayso muxuu ahaa sababteeda dee adeerkii kaga kawsiiyo yidhi maalkan aad u sarraysa dabeedna albaabkaaba waa la xidhay dilba haddii qofku uu ka soo galo kii ay isxigeen meel uun ama xaq ha u dila ama baail ilahay idinkii muu xaq u dilo markhaati cadaalada buu ku furayba hadduu doonayo waa la xidhaya albaabka wakhtilaafu diin labadan qof waa kala diin kanna waa murtad ilaahay iyo diinta caaya ama waabu isxariifiye wuxuu hi diintaasaabaan ku bira anugu kristanka ama asalkiisuba kristan buuba ahaa inankiisiina waa muslim isma dhexlayaan addawr alxukm ayay ku afreeyaanoo isagu waana naadir fahamkiisuna wuu adagyo waa iska dhaafay aqsaam alwaarifiin dadka wax dhaxlaya iyo qaybahooda qaarkood waxay wax ku dhexlayaan farad qur-aanku u qadaray qaarkoodna waxay wax ku dhexlayaan baaqiguu sugayaa haddii cidi ugu iman weydana wuuba wada qaadan doona casabaa laydhaha qayb kale dawiil arxaan ba laydhaahdo marka ahlulfarad iyo casabe la yimaadaaba ayay la waayaaba yimaadaan waynu arki doonaa in kamida buu ka tilmaami doonaa martabada uu ku leeyahay xagga xuquuqda dhaxalka iyo darajadiisa waxa weeyaan qofkii marka uu dhinto marka u horeeyaba dhaxal laguma bilaabo waxa u horeeya loo horreysiinayaa mu'anatu tajhiid tabaabushaha ku baxaya aaskiisa hadday tahay kafantii iyo haddii ay tahay aaskii iyo haddii ay tahay gaadiidkii lagu qaadayay wax wixii lagu aasayey kharash ku baxayey mar hadduu xoolo leeyahay in cid loo soo dawaro ma ah in cid kale ugu tabarucdo ma ah waa in wixiisa laga bixiya xataa wadaadkii ku tukan lahaa hadduu ihahdo ilaa noogu shubtaan ku tukan mayno <laughs> way dhacdee garbiiga way ka dhacdee wadaad balay oo oh, hebelow dhimay hebel markaasuu yihi sabeenta geedka hortaa la iskaga xidho war kale socon maayo dee waa loogu xidhayo markuu ku tukaday afartii takbiirood ayuu isida sabeentii kacay waaya xabaasha iyo wixii lagu qodaye kharash ku baxayay gaadiidkii kafantii waa wixii sharciga ahu axankii iyo fidihii iyo digi iyo danti iyo taas kuma jirta iyada haddii taa xoolihiisa laga bixiyo kolka qofkii bixiyey unbaa lagu dallacaya masalan lacag buu uhayo dabeetana wuxuu soo dallacay dhowr kun oo dollaroo wuxuu hi intanay cuneeno intan way ku qayileenoo intana taxsiib aheeno intani de waxbuu akriyay faataaribtiian isla garanayn si dhib yar unbaa loo xisaabinaya waxaa laleeyahay xabaasha imisaa ku baxay safanta imisaa ku baxay dadkii xabaasha cunayay intay sharaacade gaadiidka aad ku qaaday nooligiisu intuu ahaa marka inta aad ka xisaabiso baaqiga ka soo hadhay adgu adaa ugu tabarucay wey intaa kasoo soo hadhay adaa ugu tabarucay adaa yaqaan sadaqada allaha kaaga dhigo hadduu doonaya ah, haka aqbale adigu inta kale ma khusayse soo wareeji wey maadeer way baxday dee waa qushigaa mu'anatu tajhiis ayaa meesha ka baxay waxaa labaadoo ku xigaya dayntii sida qur-aankaba ilaahay uu ku xusayo min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw dayn yuusii bihaa yuusaa biha dayn iyo dardaaran dabadeed ayaddu waxay horeysiisay dardaarankii bay horeysiisay laakiin waxaa la isla waafaqsan yahay culimmadu islaamku u badan yihin in daynta la horeysiinayo oo dayntaa ka horeynaysa dardaaranka dayntuna waa waajib dardaarankiina waa tabaruc markaa haddii dayntii ay marsato dardaarankii wuu iska tegaya marka dayntaasi qofka laga bixinayo xoolihiisa intaan la dhaxlin waxay noqon kartaa dayntii ilaahay iyo tii aadamaha labadaba daynta ilahay waxaynu uga jeednaa sakadii baa laga bixinayaa xajkii baa laga jarayaa kafaara gudkii baa laga bixinaya haddii lagu lahaa wax uu ku nadray haddii uu jiro waa laga bixinayaa intaasoo dhan annadru waalkafaara waalzaka waalxaj intaasoo dhan halkaasa la iska dhigaya beytii kale bani aadamku ku macaa gabadhiisa meherkeediina ku dhaho iyadana waa la shubaya waa laga saraya kadib baa loo soo gudbayaa wixii xaasila oo la odhanayaa maxaa soo hadhay xoolihii intaa saddex meeloodoo meel baa dardaarankii la sii daynaya inta soo hadhay baa markaa dhaxalkii ayaa loo dhigaya marka darajada afraad ama saddexaad buu ku leeyahay xagga tartiibta xuquuqda sida loo bixinayo waaya lawaaxiqda inta badan baabulwasiya baabka dardaaranka ayuunbaa raaca kaasina wuu kusii xisiin doonaa waynu arki doonaa inaha mujmalka ah ee aynu sheegnay qaar ka mida buu ka tilmaami doonaa iyo dadka dhaxlayaasha ah qaarkood sida ay waxu dhaxlaanoo kuwaanu qur-aanku sheegina dadka markaa qur-aanku uu tilmaamayo amaba sheekhu halkan uu qaarkood axaadiidta soo qaadan doono waxa ay u qaybsamayaan hadday yihiin ahlufarad iyo hadday yihiin casabada inagu dee dadkii walaagii iyo qoladii u xoraynaysay iyo ma hayno iminka waktiga jihaad isku hagaaga uun mooyaane iminka ma hayno sidaa darteed waxay u qaybsamayaan intan kale usuul iyo furuuc iyo xawaashibay uqaybsamayaan dadkii usuusha ahaa asalku waxuu dhaxlaa aabbihii iyo awowgii iyo hooyadii iyo ayaydii furuucduna dee waa dadkii lasii dhalay caruurtii iyo kuwii ay sii dhaleen alibnu wabnu walbint weelaha wey xawaashiduna waa walaalihii iyo adeeradii iyo ilma adeeradii sidaa dadkii hareeraha ka farcamaya wey waaya marka intaasaa aynu u gudbi doonaa marka horena waynu soo qaybina waxaynu dadka qaarkood waa ahlulfarad oo qur-aanka iyo xadiidka cayimay qofku wuxuu qaadanayo hadduu nus qaadanayo hadduu qaadanayo rubuc qaarkoodna waa casaba casabadu tii soomaalida maaha oo soomaalidu xasabada xasabay dhacdaan axyaa ah, xasaba buu nebigu yidhi waad ka maqlaysa mabuu odhan axdu ah, waa soomaali be <laughs> laaca waa soomaali xasabada waxay u yaqaanaan dadka maala aydaan tolka ahayn qaraabada kale un ee xasabadoo yaqaana casabadani waa casabadii sharciga ahayd wey waa qof hadduu dhaxalka ku keliyaystana keligii wada qaadanaya sida badan haddii aanu keligii ahayna dadka waxa qadaran lihi markay qaataan ayuu baaqiga qaadanaya masalan inan oo kale ka soo qaad nin baa dhintoo inankiisiibuu ka tegey haddii cid kale dhaxalka soo galaysa aanay tirin keligii wada qaadanaya haddii laakiin qofku uu ka tiga aabihii iyo hooyadii iyo inankiisa odayga iyo islaamku wax qadaran bay leeyihin oo sudusudus la yidhaahdo inta soo hadhayna inaan kaa qaadanayo marka casabada sida badan waxay noqotaa un lab un bay noqotaa dhadiga wax yar bay noqotaaba ahlulfard waalcasaba un u badannahay halkan waayo sida loo waayo ahlulfarad iyo casaba ayaa inaga iska yar markaa daawiyul arxaam waxay soo galaanba wakti dambe waaya intaa muqadamada ah ayay inoogu joogaysaa oo runtii waxaan uu sheeku axaadiisa uu soo qaadan doono mawduucu ka hadlaya iftiimin uga dhigan ama guud ahaanba marka la isdul taago baabka ehm, wax badan iftiimin karta si kale haddii loo eego baabkan marka aada baranayso eed wax ku dhexli karayso dadka qaarkood baa iska dhex galo khaladaad badan keena wax lagama maarmaana baababkiisu in aad wada taqaano masalan afartan xisaabood uge iyo kajar iyo ku dhufa iyo uqaybi haddaanu qofku afar garanaynin aanu qaarkood garanayn inta badan waxba qaybin karo way isku xidhan yihin masalan haddaanu qofku baabka xujbiga say dadku isu xijaabaan aanu si fiican u garanayn waxba ma dhaxli karo waxa laga yaabaa mid aan wax dhexlayn inuu soo geliyo mararka qaar marna mid e, wax dhexlaya uu ka saaro marka baababka dhaxalka si wanaagsan markuu qofku u wada garanayo ayuu wax qaybin karaa haddii kale khalad kama mardhaanayo khaladka halkan dhacaana wax sahlan maaha waa adigoo qaybiyey dabeedna qof siiyey xoolo xaaraan oon lahayn dembigeedu aduu ku saaran yahay bani aadamkuna uu iska cajo badan yahay haddii la qaybsado la kala dhaqaajiyo khalad marjuuc ma yaqaanaa qaar khalad marjuuc waar isku soo celiyo waa la khaldameye adiga le waayo unbay koona adaa khaldana iska bixi soo celin maaya marka macrifo dheer bay u baahan tahay iyo in khaطأa iyo gefka laga ilaaliyo wallahu subxana wa taala